shan iyo toddobaatankii bishii january ayay dowladii kale ee milatariga ahayd sidii tii ah marka hore aadan cadde toddobiiyo lixdankiiba ku dhamaatay waxaa la doortay cabdirashiid cali sharmaake sagaal iyo lixdankii baa lagu dilay laascaanood waxaa wadankii qabsaday dowladdii milatarigeeda hogaaminayay generaalkii maxamed siyaad barre dowladdaas waxay soo saartay janary bishii janaayo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii xeerkii loo bixiyey xeerka qoyska shareeco kale awal baaba laga guuray laakiin guryihii baa lasoo galay markan xeerka qoysku wuxuu dhigayaa wiilka iyo gabadha soomaaliyeed inay isku dhaxal yihiin dhaxalka xaggiisa beliba si fiican bay uga hortimi dowladdu ciddii juu ka tiraadana a iska jiraan culamo ka qaylisay baa jirtay marka masaajidka sheekh cabdiqaadir loo yaqaano yoobsan ka qayliyey maalintii jimco ahayd markay qayliyeen kadib ilaahay mahadi waxaa dowladdii ay qabsatay tobankii culimmada ahayd aad garanaysaan oo la laayey ayay masaajidka ka qabteen culimmo kale oo mudaaharaaday qayliye baa jira oo qaarna soddon sano lagu xukumay qaarna labaatan sano oo halkan ceelasha aan kula kulmay xabsiga ayaan dinta dhaweytoo oo xirayay xabsiga muqdisho aan kula kulmay waxaa weeye sheekh cali mursal maxamuud soddon sano miyaa mise labaatan sano midkood baa la xukumay isagu weliba in la dilu diyaar u ahaa markaas laakiin ilaahay baa noola cimri siiyey wuu nool yahay hadda wuu nala joogaa ilaahay caafimaad iyo cimri iyo cibaado suuban allah isugu daray shan iyo toddobaatankii arrintaa markay dhacday waxaa dib u boorka dadkii uga qaadmay diinkii in loo baraarugo diinkii in loo baraarugo marka culimmadii buuqbuuqday ee wax raadisay qaar badan oo ka midana waa carareen wadankay ka baxeen dadkii markaa cararay waxaa ku jiray boqolsoon waxaa ku jiray sheikhi kale cumar faaruuq iyo culimo kaloo fara badan sheekh maxamuud macalin sheekh la yidhaahdo xerihii ciidamada dacwadii tawxiidka ka bilaabatay oo culmo waxaa jira niman saraakiil ah iyagoo ah tawxiidka inta fahmay ku dhex wadi jiray xerada gudaheeda iyadan laga ogolana meesha shuuciyad iyo linan iyo markis iyo angeles lagu mashquulsan yahay ayaa haddana dacwadii socotay tabar badan bayayna lahaane waxaa eeraboodka magaalada muqdisho joogi jiray saddex ciidan afar ciidan oo dawladdu saddex waa intii la yaqaano dawladdu lahayd mid waa immigrationkii oo loogu talagalay ciidanka laanta socdaalka midna waa booliska amniga midna waa customiska canshuurada ciidan afraad baa jiray oo wasaarada diinta iyo awqaaftu eeraboodka soo dhigtay marka keliya waxay ciidankaasu yimaadaan eeraboodka markay soo degeyso diyaaradda sacuudi airline ama diyaaradda kale la odhan jiray alyamda yeman iyo sacuudiga wixii ka yimaada waxay raadinayaan kitaab tawxiida wax wada qofkii hal baal lagu arko oo ama usuulu halaaa ama kashfu shubahaada ama se fatxu lmajida ciqaab buu mudan jiray ciqaab buu mudan jiray waxaana aada u dadaalaya wasaaradda diinta ooqaafta horkacaya ninkii la odhan jiray sheekh maxamuud ninkaasaa aada culimo badan u dulmiyey dowladdiina la taliyo uga ahaa dhanka diinta iyo awqaafta markaasuu aada u caburiyey culammadii dacwada ilaahay mahaddi waxay ku ahaatay toddobaad siddeetan iyo xoogaagii afar iyo sideetankii dadku waa gelgisho wadankiiba maxaa yeelay gabdho xijaaban niman dhalinyarada tukanaya dadkii masaajidada aada loomid odayn baa masaajidada aadi jiray dadka odayaasha way garan karaan ninka dhalinyarada ilbaxnimo iyo jaamacad iyo iskuol iyo waxaasu ku maqan yahay iyo maxaa la yidhaahdaa iyo inuu shareemo aado iyo riwaayad consheerto la dhihi jiray laakiin odayaasha masaajida oday un tusbax wata masaajid kusii socda maad arkaysa dhalinyaradii masaajidada gashay waxaan diin maaha saan khalad waay diintu dawladdu diinta ka been waxbaa bilaawday dadka dhexdeeda guux baa ka bilowday arrintaa markay dhacday ayaa waxaa qayliyey suufiyadii waddanka joogay diintii khatar bay ku jirtaa bay yidhahdeen maanta tabar male waa kuwan meelaha ku cabaadaya ilaahay dulleeyey kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii dowladdu waxay qabatay fadhigii ugu weynaa ee suufiyada soomaaliya waxaa lagu qabtay daarta hadda loo yaqaano guriga ummadda sideed iyo toban gobol oo waddankaa gobol walba waxaa laga keenay saddex qof oo kasoo taliya sidii looga hortegi lahaa wixii loo yaqaanay akhwaanulmuslimiinka ay u dhihi jireen ama waxay kaloo dhihi jireen dadka yuhuuddu soo dirtay ee diintii beddelaya dadka yuhuuddu soo dirtay ee diintii bedelaya xataa waxay odhan jireen dabaday ka shabadaysan yihiin barida shabad keliisa waxaa uga taalla saliib ah barabagandada suufiyada faafiyey waxay oran jireen barabagandada waxaa kaloo ka mid ahaa in wiilku hooyadey baa salaada iga jebisuu dhahaabay dheheen gabadhuna waxay leedahay aabbahay baa waysada salaada iga jebinaya waxay kaloo oran jireen si ay dadka u aflagaadeeyaan haweenkan maradan weyne isku rogtay ilaa dumarka waxaa lagu yaqaana soomaalida dirac iyo guntiine iyo wax iska qaawanaana marka waxaa yimid maro la gashanayo xijaab uur bay ku qarinaysaa iyo zinay ku qaraysaa la ohan jiray shaydaan hagoogan baa loo bixiyey laakiin dacwada ilaahay yaa hor istaagi kara qorax soo baxaysay ahay dawladdii waxaa shir guddoominayay shirkaas wasiirkii arrimaha gudaha ee waddankaas waktigaas waa ninkii la oran jiray axmed saleemaan cabdalle ina saleemaan dafle khudbadii uu ka jeediyey t v-gii qaranka kun sagaal boqol sideetan iyo afartii wuxuu yihi dawladdu waa igu garab taagan tahay tallaabo kastood qaadaan farta noogu tilmaama farta noogu tilmaama meesha dhaalimiintu ay soo galeen annagu ma doonayn inu diintii xaqa ahayd ee weligeena kusoo dhaqmaynay ee aan ku toosnayn ee aan sunniyiinta ahayd ee shaaficiyada ahayd in wiilal yar yaroo yuhuuddu soo dirtay ay bedesho isaga waa calmani waxaa warkaa ku shubaya waa suufiyada suufiyadii waa shireen dhowr cisho kadibna go-aan bay soo saareen in wadanka lagala dagaalamo dhammaan gabar xijaaban iyo wiil surwaalka gaabsaday in lagala dagaalamo guryaha inaan laga kirayn inaan la soo dhaweyn in colaad loo qaado inay yahuudiyin in loo aqoonsado la iska fogeeyo dadkii hal mara la isla qayliy magaalada muqdishoa sheegaya muqdisho sideetan iyo afartii marka wadanka waxaa dhib kaleo ka taagan dowladda waxaa ku furan colaado kale ko iyo siddeetankii waqooyiga dagaalaha uga furmay sagaal iyo toddobaatanka ilaa sideedkii goolada dhexe dagaalo kalea uga furan fursadba uma hayso culimo ay ku cayrsanto colaado kalea ku furan kadibna waxaaba sii bilowday afar sideetankii shan iyo sideetankii wixiiba ka dambeeyey ilaa sideed iyo sideetankii dagaalo kaleo dagaalo qabiila ilaahay aakhirkii waa burburiyey dawladdii waa burburtay markay burburtay wixii cabursanaa waa soo wada baxay mar keliya gobol walba waxaa lala istaagay laa ilaaha ila allah waxaanan ku dhaqmayna waa been awliya loo yeeranayo waa shirki meel walba shirk baan ka qayliyey ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala awooddii hor taagneed oo burburta marka laga reebo suufi meelaha ka qaylina war iska ilaaliya waa yahuudi oo ka yidhaahdo mooye awood ciidan oo xoog lo markan cudud hortaagan taagan male sidii baa dacwadii ku fushay waxaaba soo baxay xarakaat jihaadi alitixaad alislaami la yidhahdaa soo baxay waad garanaysaan dagaaladii kismaayo iyo dhooble iyo gado iyo boosaaso iyo haloya oo etoobiya dhulkan etoobiyaanku haystaa meelo badan baa ka dhaceen wadaad qori watoo jihaadaya soo baxa waxaa la yidhaha waa daahiro cusub oo soomaalidu aqoon wa waxaa soo baxday in dadka loo sheego waxaan waa shirki waxaana waa tawxiid haddaan kitaabka alla la qaadan ilaahay waa caroonaya waa kufri xataa taariku salaadka lama aqoon taariku salaadka in dadka la baray dacwadii baa saas u yaacday mar keliya shirkigii baa dadka loo cadeeyey ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala weli hadda marka waxaan ku guda jirnaa zamankii burburka ayadoo taasu jirto ayaa haddana reer galbeedka yimaadeen unisomty wixii wadaad intii u dambeysay mucaskaraadka waa la baabi'iyey hubkoodii way aaseen waxaan soo baxay itixaadkii isu bedelay alictisaam ganacsata alictisaamkii oo jooga waxaa waddanka haddana yimid qolo kaloo la yidhahdaa jadiidiya oo hadda iyagu isu yaqaan asalafiya sheekh xasan cabee baa ugu caansanaa ayaa dacwo ka bilaabay masaajidka salaama waa wada garanaysaan waxaan goobjoog ahaa on fadhiyey siddeetan iyo sideeddii meesha alitixaadkii ayay ku doodayeen kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii guri ku yaala guri weyn oo ku yaala xaafadda soos ayaa labadan urur ururka itixaadka oo markaa la baxay alictisaam iyo kuwan kale oo ayagoo la baxay asalafiya ayaa waxay ka doodayeen masiirka labada qol ayaa saxsan intaa waxaa garab socda iyagoo aan marnaba la arkayn jamaacatu takfiir walhijra oo markii toddobaatan iyo shantii culimmada la laayay buu yidhi dadkan oo dhan maca culimmadii yani dawladdii shacabkii waxaa u sacabatumo o dhan waa gaalo hoosta ka xariiqeen iyaguna guryahay ku dhuntaan dacwo aan banaan ka imaan wey intaasoo dhan waa daahiro dacwo oo socoto wey suufiyadii ciriiri oo la geliyey markan maxaa yeeley fursaddii hore muqdisho kale waa kumale waa yaraadeen aad bay u yaraadeen tabartoodii waa yaraatay dacwadii saase kor ugu soo baxday ee waxay bilaabeen ururadii wadaadadaha ah inay iyagu doodaan oo isximiyaan oo tartamaan ilaa hadda waad garanaysaan sidii u kala fogfog yihiin kadib waad garanaysaan ilaahay mahadi waxaa timid maxaakimtii markii waddankii madaxweyneyaal iska caleemasaara ah cabdilqaasim baa la keenay cabdullaahi yuusuf amxaar wataa soo galay wadanka oo amxaaro ku burburiyey dalkii baa marka xilliga cabdullaahi yuusuf uu madaxweynaha noqday muqdisho ka dhalatay oo qalqablayaashii ilaahay afku ciidda u geliyey nima waxaa soo baxay qalqablayaal wada garanaysaan oo taariikhda in la xuso mudan dadkana la baro ashaada la dir la baxay waxaa ugu caansanaa sagaal nin oo ku shiray xaafadii qanyara uu ka deganaa dayniile oo la soo baxay ururka la dagaalanka argagixisada laakiin shacabkii soomaalida khaasatan reer muqdisho ay u bixiyeen ashahaada la dirar ashahaadala dirarkaas waxay samayn jireen culummada waa la qabanayaa america iyo israa'iil baa laga gadanaya xataa waxaa la ii sheegay in culamo qaar intay qabteen oy dileen madaxiisii boorso ku qaadeen markii loo geeyo kii yidhi o oh, kan maana doonay iska celi qofkiina waa soo dilay waa soo tuuraya hadhow mid kalu raadsanaya marka waxay noqdeen wanan la raadsado wanan ganacsiga kadib marka maxaakimtii muqdisho oo qabiil walba wuxuu samaystay maxkamad uu beeshiisa ku ilaaliyo maadaama mooriyaantii carada ka fakatay hubkiina gacanta ka baxay in wax lagu xakameeyo dadka lagu kala badbaadiyo la helo maxaakimtaasu badbaado weyn bay keentay marka oo dadkii dhiigoodii waa lagu qabtay maxaakimtii wada huble ayaa isu tegey waxay yidhahan waxaan aan iska qabanno hal mar baa lala dagaalamay shacabkiina waa garab istaagay arrin waxaa ka soo baxday adduunyada oo dhan ay la yaabtay dadkii muqdisho muddo yar bay uga soo jeesteen qabqablayaashii oo zuugagii iyo teedhisabanadii iyo bekeamyadii biamyadii ay wahaystaan mar kale laga takhalusay oo shacabkii iyo maxaakimtii oo soo socda ay ka takhaluseen maxaakimtii marka markii waxay ku faafeen gobolada xaggan waqooyi waxay gaareen ilaa meel gaalkacyo ku dhowo la yidhahdo dagaari dhankana waxay dhaafeen kismaayo ilaa iyo xuduudda dhoble bay tageen si deg dega ah. laakiin caalamkii oo dhan waa arkay cadow oo dhan fursad buu u arkay markaan uu kaga hortegayo maxaakiimtii ethoobiya iyo cabdullaahi yuusufoo isla guuraya oo dowlad soomaaliyeed sheeganaya iyo dowladda etoobiya daba socota ayaa soo weeraray muqdishoay qabsadeen kismaayoay qabsadeen gobollada waddanka o dhan bay qabsadeen wixii muqdisho ka dhacana isweydiin malaya ummadday xasuuqeen dad badan bay jareen oo qixiyeen oo curyaamiyeen etoobiyaankii iyo calal uustii la socotay ee dowladda soomaaliya ku magacooneed waqtigaas kadib dowladdaas waa dhacday tii kale ee eh, ninkii marka hore maxaakimta hogaaminayey waa wada naqaanaa shariiftiisa soo dhalatay haddana iyadiina waa dhacday waxao dhan waa maalmo kusame gacan ku samaysya wa isbabedelay xasan sheekh maxamuud baa timid waa tagtay haddaba midda joogtaa timid iyadana waa tegeysaa ah, kulligooda waxan la keenay oo afar dhowr boqol oo nin oo meel isku xaraystay ay isku magacaabeen inay dawladya kana madaxweyneya kana urasariya waxaas laakiinse wax dowlad diinkii islaamka ilaa hadda u sacdi saciya oo la odhan karo dawladdan islaamkay taageero u tahay weli ma hayno waxaa ugu dhowaa maxaakimtii la isugu tegey ee korna laga duqeeyey hoosna taangiyada looga soo diray siyaasad ahaanna la kala jebiyey kuwaasaa ugu dhowaa in geeska africa dawlad islaam ay ka dhalato kadib waxaa dhasho waad garanaysaan markii taasu burburtay in xarakaad jihaadiya bilowdeen tiina weli waa socotaa soomaaliya ilaa iyo hadda lama hayo dowlad islaama oo geeska africa ka dhalatay dhankii dacwada kuusoo hartay afar dacwo isgarab socotay dacwadii takfiirka oo godkeedii weli ku jirta laakiin xoogaa mar yalba mar yalba idhahaysa hor u dhaqaaqaysa dacwadii elictisaam oo siyaasiyiin noqday madaxda iyo xafiisyadii lagama waayo iyaga iyo meelaha jaamacadaha waaweyn ee korka maamulaan iyo lajna fulan fulan iyo hay-ado ay dibadda ka keenaan iyo waxaas dacwo jadiidiya la yidhaahdo xoog la iyaduna laba garab ah oo wada garanaysaan galab hadda ceelasha nala degan oo dadka qaar xaajuuriyan u yaqaanaan iyo kuwo muqdisho degan oo alimaamiya loo yaqaan iyagana labadaba salafiya isu yaqaanaan waxay isku raacsan yihiin shareecada ilaahay ninka ka taga anuusan gaal ahayn saas isla wada qaba waxay labaduba isu yaqaanaan ee manhaj salaf saalex ay wataan waa laba waa saddex dacwo wey dacwada afraad ee hadda kacda ee muuqata dacwadan hadda indhaha kala qaaday oon akrinayno wa waxaan rumaysannahay shareecada ilaahay ninkii ka tegay soomaali ahaada ama hindi ee mabda' kala degsaday kaafir billaahi alcadiim inuu yahay isagoo og ilaahay inuu kitaab soo dejiyey dastuur bashar dejiyo oo dhan baan inkirsanna waa dacwo xaqiiqiya dhanka kale waxaan shirki u naqaanaa mushrikiinna u naqaanaa dadkii ilaahay keyrkii baryayey ku tawasulayey wax u gowracayey maxaan ku kala duwannaha kuwii takfiirka wax weyn baan ku kala duwannaha waxay yidhaahdeen iyagu cid walba waa gaalo annaga mooye annaguna waxaan nihi intii gaala keliya gaala ama soomaali ha ahaado ama carab ha ahaado ama hindi ha ahaado afartaa dacwo hadda isgarab socota laakiin nuurku yaraan male markiiba waa garana saasay u cabaadeen dhaqaalo kastay nagu bixiyeen in nala xiro wax walbay adeegsadeen in dhibaato badan naloo geysto xataa dawladihiinala ku diro laakiin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay diinkiisu waa sarraynaya wax kale ma wadno dhulkan inaan qabri lagu caabudin oon awliya loo yeerno midda koowaad oon muhiimadda siinayno wa inaan ilaahay loo sharig yeelin midda labaad sharcigiisu dhulka inuu ka taliyo oo yooman maa dowla islaamiya kitaab allahi wa sunata nebihi wax ku maamulaysa ay ka dhalato taariikhdaa dheer waxaan usoo sardiyey qof walba inuu taariikhda ay gasho u ogaado horey dawlad islaama nooguma dhisnayn hal maalina nooma dhismin marka laga saaro lix bilood oo maxaakiim weliba halgan iyo dagaal ku dhamaystay ee dowlad dawlad caalamlo islaama geeska africa weli kama dhismin marka laga saaro jabhado dagaalamaya iyo xarakaad waxaa marka loo baahan baahanya inaa markaan taariikhdaas maxayna baraysaa taariikhda hore waxay cilmi kuu siinaysaa waxaad u diyaar garoobi lahayd iyo waddadaada inaad garato tii suufiyada kuusoo hartay way shaqaysaa gobollada dhexe xoog bay leedahay ahlu sunna waljamaaca loo yaqaanaa culimo laga dambeeyay leeyihiin dad maraakiis bay dhistaan waxay dhistaan jaamacaday leeyihiin haddana iran bayba ku xirna siyaasiyiin bay noqdeen laba jaamacadood bay xamar ku leeyihin intaan garanayo iyo afar dugsiyo saro macaahida ayay ku leeyihin markas weyn bay hadda ceelasha ka fureen waa asuufiya laba raadiyo waaweynna waa leeyihiin oo shirkigooda ay ka fuufiyaan dadka maqashiyaan waa dacwad aada u xoog badan marka loo fiiriyo sida kuwa kale u shaqeeya maadaama ummaddan waxaa hore u yaqaaneen waxay yaqaaneen hore shirkigii bay kusii ababinayaan midda kusoo xigta xagga farabadnaanta waa middan jadiidiyada annaga u naqaana iyaguna isu yaqaana salafiyiinta maxaa yaele manhaju salafi saalix shirki buu inkiraa manhaj salafi saalix waxa ugu horeeya oo inkirayo waa shirki hadday shirki inkiri lahayen nimanka waa guulaysan lahayen laakiin maya waxaa lagu mashquulinayaa dadkii inaan shirki wax la yidhahdaaba laga hadlin wixii tawxiidana ah waxaa laga dhiga sifaadka maanta o dhan jahamiya muctazila murjia khawaarij buu ka hadlaya aawa shirkigii qaarkood waxaad moodaa shirkigiiba inuusan joogin soomaaliyaba uusan ka jirin yani inay rumaysan yihiin waxaad garanaysaa hadda nin shalay odaya oo la soo diray dabcan iyagaa soo diray iyaga xaajuriinta ka tirsan kuwan jadiidiyada ah oo muxaadaradii masaajidkii soo gara fadhiistay maalin dhaweytay ninkaas baabuur buu nala soo raacay qof bay doodayeen inuu saadiq yahay saaxiibka saadiq ana ma aqaani inuu ibraahim yareyah ma xasuusto ayay gaaree kudhex duureen ku dhex doodeen horaan saarana wuxuu yihi soomaaliya meel maanta aan ogahay oo shirki lagu sameeyaa ma jirto ninkii baa weydiiyey oo wuxuu yihi war meelahan awliyada loo yeeranayo oo shirki adaaba jilani maaa yaa soomaaliya jilaan u yeerta yidhi yaa uweys u yeerta yaa sheekh nuur u yeerta yaa oyaya u yeer weligeedna ma dhicin haddana ma jirto yidhi ninkaasuu si fiican buu isu indhatiray kii isaga abanta laysoo galo fariisiyey shalay la yidhi bal ka qas baan u malaynaya su-aalo ku wareeri sidii micnaha inuu wax noo dhibi karo ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala waxba waa tari waayan waana ku ceebooben laba su-aalood buu weydiiyey shiiko wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa suufiyada adiga ka hor yaa gaalaysiiyey yaa kaaga horeeyo su-aasha labaadna wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii waxaa dhacday dad soo raacay nebiga oo duulaan u socda muslimiina inay yidhaahdeen geedkan aan ka barakaysano rasuulkii allow geed gobay soo agmareen mushrikiintuna geed gobay ka barakaysan jireen oo daatu anwaat loo yaqaan waxay yidhaahdeen ijcalanaa daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat waa qisadii macruufka ahayd ee saxiix tirmidi ku taalay labada su-aalood oo uga jawaabay waxaan ka soo bilaabay axmed bin xambal oon ku xijiyey ibnu taymiya ibnu qayim iljawziya shawkani maxamed bin cabdilwahaab ibn bas oo hadda dhow dhintay iyo shiika hadda nool shiika hadda nool inaan ku daray qisada ma xasuusto waa fawzan ibnu fawzan kulliba qabuuriyiinta mushrikiin bay u yaqaanaan bal ibnu bas wuxuu leeyahay haddiiba kuwaan cudurdaar jahli loogu cudurdaarayo nebiga hooyadii iyo aabihiibaa ka mudnaabiyo calayhi salaatu wasalaam loomana cudurdaarin shirkina waa un shirki marka taa tii kalena waan uga jawaabnay oo waxaa weeye daatu anwaad kitaabka la yidhaha kashfi shubahaad oo uu qoray sheikha maxamed ibn cabdilwahaab atamimiy raximah llah ninkii mujadidka tawxiidka jaziira carab ahaa laba boqoloo sano ka hor ayaa wuxuu yihi culamada mushrikiintu waxay daliil usoo qaadan doonaan si ay shirkiga u difaacaan inay ku yidhaahdaan nebiga niman baa soo raacay saxaaba oo yidhi geed aan ba ka barakaysano noo samee nebiguna ma gaalaysin sax weeyaan nebigu ma gaalaysin maadaama ay juhaalayihin muwaxidiin yihiin ninka ahlu tawxiidka haddii masale shirkiga uu ku dhaco waa loo cadaynaya waxaana loo yaqaanaa almawaanic wa shuruud ahlu tawxiid mawaanicii shuruud bay leeyihiin laakiin ahlu shirki mawaanicii shuruud ma leh marka labaad qoladaas nebigu wuxuu u gaalaysiin waayo waa maxay inay yihiin xadiidu cahdi bilkufr saxaabiga sheegayaba warinaya xadiidka wuxuu yihi kharajnaa ilaa xunayn maca rasuulillahi ilaa xunayn famararna bisidra geed gobaanu soo agmarnay walilmushrikiina sidratu yackufuuna cindaha wayanuutuuna biha aslixatahum yuqaalu laha datu awaat mushrikiintu geed ay ka barakaystaan bay lahaayeen oo la yidhaahdo data anwaad geed baanu soo marnay waxaanu nihi rasuulkii allow geed noo samee nebiguna wuxuu yidhi qultum waladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banu israa'iil limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waxaad ku hadasheen hadalkii reer banu israa'iil ay ku yidhahdeen nebi muuse ilaah noo samee sida mushrikiintuba ilaahyo u leeyihiin laba arrimood waa loogu cudurdaaray marka koowaad inay yihiin xadiidu lcahdi bilkufr asnaamtii ba hadda ka soo tageen gaalnimadoodaaba dhowba geedkan iyo dhaqankan iyo barakaysigan gaalnimo ma yaqaanaan marka labaad waa muwaxid qofka muwaxidkaana ahlusunna waljamaca waxay qabaan hadduu masalo jahli ugu dhaco waa loo caddaynaya intaan la gaalaysin waataan rumaysannahay wey ninka ahlu tawxiidka ilaahay keliya caabuda masalo shirki hadduu ku dhaco maxaad ka wadaabaa la dhihi ma taawiilba ma jahliba ma khaaba ma ikraahba markii mawaanicdii lagu cad kadib diido oo xaqiiqdii loo dhigo oo shuruuddii lagu oofsado ayaa la gaalaysiinaya laakiin kan qabriga caabudaayey ma muwaxid baa muse waa mushrig horta ninkaanu ilaah kalau caabudo aan alla ilaahay buu u sharig yeelaa diintiisaa iyo caqiidadiisaaba ah waa degen wax hal mar uu khaldamay maaha dhaqankiisaaba ah awliyada inuu caabudo ilahay ugu dhawaado idan mushrigiibu wuxuu isku dayaa muwaxid saxaabiya oo khaldamay oo la saxay inuu isku mid kala dhigo ninkii waa u cadaynay dadkiina oo ku takbiirsadeen isagaa meesha maaragtay isagoo niyajabsan iska tegay waxaan ka wadaa dacwadana way socotaa maanta wayna soo baxday ayadoo nabada cidna xabad kuma ridayn laakiin qabuuriyiinna ma ogelin calmaaniyiinna ma ogolin ilaahay looma sharig yeeli karo xagga qabriga kuwan awliyada iyo asnaamta caabuda asnaam toosa ma caabudaan laakiin weligii waxay ka dhigteen booskii sanamka oo kale waa la magan galay intii sanamka lagu samayn jiray waa loo gawraca intii sanamka loo samayn jiray waa loo yeertay intii sanamka loo samayn jiray idan wataniyiin weeye ma ahan muslimiin ma ahan caqiidada tawxiidkaanu caddaynaynaa dad badan baa ka fuqay qaar baa weli shakisan oo laga yaabo mar dhow inay ka fuqaan qaarna weli waa ku dhegan yihiin oo waa difaacanayaan waxaan rajaynaynaa ilahay idankii tawxiidku inuu saromari doono marka loo fiiriyo dacwadan iyo tabarta ay leedahay madaaris waaweyn uma furna macaahid uma furna jaamacado uma furna laakiin waa xaqi xaqu mar walba wuxuu ka xoog badan yahay bail oo dhan ha rarnaa jaamacad halaaduror maxaa yeele ma laga waaye laba jaamacadood iyo afar machad iyo intaasoo markaz hal shiiqoo suufiyo soo baxo diintiisa difaacda ma laga waayo awa culimadoodi taa micnaheedu waxaa weeye ninku hadduu xaq isku ogya banaanku imanaya xaqu isma qariyo kalsooni u isku qaba ee wuxuu og yahay inaa munaaqib hordhigagan leeyahy kan ku kufri haddaa run sheegayso munaaqibkan waa kitaabku ka barakaysanaya taa waa mid waxaa kuu soo haray kuwan kale jadiidyada la yidhahdo waa isku day had markii dhowr goor haatu burhaanakum aan nidhi wadaad maskiinay soo direen oo isagiiba xujooyinka uu ku doodayaan aada u garanay keliya waxay ka rabaan waan gara fariisanay waa la doodnay laakiin la doodin lama yidhaahdo waxaas doodu waa in la isu yimaado kitaaba lasoo qaato ay culimmadooda waaweyn keensadaan annaguna ma yasayna mid kasta soo diraanba ilaah ma wiil yar ahaado oo su-aalo wata waa ka qancinaynaa maxaa yeelay xaq baan wadanaa ilaahay keliya hala caabudaan wadana hala raaco manhajkii nebi maxamed oo saliima nebi maxamed suufina ma ahayn jadiidina ma ahayn calayhi salaatu wasalaam qolo kalena ma ahayn sunni buu ahaa sunadiis sunadii asagu uu ilaahay la soo diray buu watay dadkana wuxuu yidhi faman raqiba can sunnatii falaysa mini afartaa dacwadood bay hadda maraysaa dacwa suufiya dacwa jadiidiya dacwa itixaadiya ama ictisaamiya suufiya markaan leeyahay tabliiq waa ku dhex jiraa walaalkii ha ka saaraya walaalkii ha ka reebin suufiya tabliiq waa hal dhinac bay naga mareen annaga waa un suufi wareega iyo suufi ah ciidda cunay noo kala yihin ninkii tabliiq yaqaanana waa uu sii baari karaa kitaabkooda la yidhaahdo fadaa'il acmaal bay ugu taallaa dhaqankooda dhaqanka suufiya wa kow saldhiga ay ka soo qaataan caqiidadooda oo shiikooda ugu aasan yahaana nidaamudiin baa la yihahda shiikhi baa lagu tawaafaa waa masaajid weyn oo ku yaala new delhi oo anigu aan tego indhaha saarayba ilahay baana ku mahadsan ee baray waxa ay yihiinba marka suufiyadaas waxay ayagu iskugu jiraan naqshabandiya zahrudiya iyo qaadiriya waa dhowr suufiya isu tagay ninkii aasaasana suufi buu ahaa maxamed ibnu ilyas annaqshabandiyi baa la ohan jiray marka afarta dacwo waa tee dacwadii jadiidiyada dacwadii suufiyada maca tabliiqooda tii ictisaamkao hay-adaha iyo kambaniyada iyo siyaasadda ah iyo dacwadan waa inta dacwadan hubaysnayn oo oo wadano waa dacwa salafiya xaqaa wadnaa maanta indhahay kala qaaday waxaan taariikhda usoo sardinayaa sidaan cid wax u kala dhigdhigi jirtay hore ma u aragteen waa la wada garanaya waxa weeye marka laga reebo afartan qolo haddaan soo sheegno waxaa shaneeya takfiir takfiirna banaan inta yimaada ma hadlaba weligin takfiir banaan muxaadaro ku qabanaya ma aragteen takfiir masaajid inta istaaga ilaahay ka baqa dhahaya ma maya maya kadaab weeye guri ku dhuumanay oo qof walba gaal u yaqaano sii dhuumanay weliba iyo dasaatiir bay leeyihiin iyago isku gaalaysiiyaan waa caqiidatu lkhawaarij ilaah baa ku mahadsan inaan iyagiina garanay murji'adii iyo shirkigiina fahamnay dadka waxaan ugu yeeranaa manhaj salafi saalix kuwa internetyada ka daawan doona iyo kuwa hadda goobjoogga ah dacwadii xaqa ahayd wey aan faafino jago kuma rabno maamul kuma rabno cid walbaaduu maamulka qaado laakiin waa in ilaahay la waxido waa in ilaahay la waxido ah, dhaqaalaha haysta dheh maamulada qaata laakiin ilahay la waxido haddii ilaahay la waxido ah, askari xataa baalash la noqonaya baalash leh dawladdaas waxaan ka noqonaynaa jagada ugu hooseyso dadku yasaan kabahaan u qaadayna kaba haddii kaba la qaadayaba ama qoryolo qaadhabarka waa qaadayna askari annago ah laakiin waa in shardi ilaahay loo hoggaansamo keligii waa inaan dhulkaan qabri lagu caabudinay ooyaaya dambe aan loo yeeran iyo sheekh yuusuf dired iyo awbar khadle iyo kuwa heemaala ku aasan iyo maxamed daawud iyo ogaas dini iyo cabdalla iyo cawareere iyo xaaji makaahil iyo ogaas daarood iyo waxaasoo dhan iyo ninka awbar khadle la ohan jiray waqooyiga ku aasnaa iyo sheekh madar iyo sheekh isxaaq maya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dacwadaas urur miya maya waa kitaab allah wa sunata nabiyi madrasadeenana waxaa la yidhahdaa alkitaab wa sunna kitaabka qur'aankaa asal u ah sunnada nabigaana ku xigtay calayhi salaatu wasalaam taasaan rabnaa dadka inuu ku kala baxo loo kala baxo ahlu shirki iyo ahlu tawxiid ma aha laba muslim isma wadanayaan ahlu shirki oo alla u sharig yeelaya weligood iyo ahlu tawxiid iyaga ku inkiray maya idinkuma raacayno taaguudkiina idima dabagelayno shareecadiina kuma dhaqmayno tii ilaahay baan ku dhaqmayna mayd loo yeeran maayo lakum diinukum waliya diin saa in loo kala baxaan rabnaa wayna imanaysaa ilahay idinkii way isku dayeen inay caburiyaan dhaqaale ku caburiyaan siyaasad ku caburiyaan barabaganda ku caburiyaan awood kale u adeegsadaan laakiin wax ma tare maya xataa waad garanaysaan dhulkaa markii la gadayey waxay culays iyo dhibaato noo geysteen ilaahay baan barinay oo waxaan ku nidhi ilaahu haddaan meeshaa dartaa u iibinayno annagu beesaan isku dardarsanaynaa rag iyo dumar cidna taageertoon adiga ahayna ma jirto yaa rabb alcaalamiin haddaan meeshaan adiga dartaa u gadayno oo diinka ikhlaaska laga faafinayo ilaah noo fududay oo ku ducaysana aamiin ilaahasoo nooma fududayn barqaan gadanay iyagoo daawanaya weliba colaadinaya barqo allahu akbar dacwadii waatanaa maanta socota rag iyo dumarba magaaladii faafaysa markaasaa qofkii laba goor dacwo ka hadla meelaha adig haye alkitaab wasunaa dhigataa miyaaba la dhihi ilaahay baa mahadle haddii tawxiidkiiba annagana loo tiirinayo markii qof laba qof doodaan adig kaale madrasada alkitaab wasunaa dhigataa miyaa qaar sheegtay xataa waa naqlo ha alkitaab suna dhigta waa sharafde alkitaab suna waxaa ka soo baxay dad kitaab rumaysan sunada nebi maxamedna rumaysan manhajkii selafkana raacay ilahay baana ku mahadsan wajazakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam